aragtankii bilowda bilowgii adduunyada baragtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baragtankii bilowda bilowgii adduunyada baritankii bilowda kulawacan dhegeystayaal kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa talaado weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay saddexda oktoobar sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho waxaynu ku eegi doonaa qodobo ka mid yihiin kulmada jira champions leaga kooxda kubadda cagta napoli iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid waa kulanka ugu xiisaha badan caawa la ciyaari doono iyadoona kooxda kubadda cagta eh, marengeyska ay booqan doonto garoonka eh, napoli ee ku ciyaarto maradona stadium sidoo kale waxaanu eegi doonaa ganars iyaguna lens ay booqan doonaan sidoo kaleet kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan kooxda kubadda cagta man united iyagu waxay doonayaan kulanka ay guuleystaan guushii ugu horreysayna xil ciyaareedkan champions leaga ay gaaraan waxay la ciyaari doonaan caawa tobanka kooxda kubadda cagta galatasaray iyadoo garoonka galatasaray stadium oo ay ama kooxda galatasaray soo booqan doonto garoonka otraford oo labadii jir ugu dambeysayba lagu garaacay kooxda kubadda cagta man united sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa inter milan iyaguna garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda cagta benfica byr munigin iyaguna waxay la ciyaari doonaan kooxda cagta copenhaven sidoo kaleeto eh, kulamo kale way jiraan sida kooxda cagta real sociedad weliba kooxda cagta zelsburg waxaynu eegi doonaa eh, kulmadii la ciyaaray xalay kooxda cagta chelsea guul muhiim ay gaartay horyaalka bremeliga kulankoodii labaad ayay badiyeen eh, horyaalka bremeliga marka chelsea guul ayay gaarayaan labadii jeer ugu dambeysaba ay ciyaarayeen mar bareyton ayay garaaceen marna ama xalayna waxay garaaceen kooxda kubadda cagta fulham sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa xalay ronaldo kooxdiisii alnasar guul ah ayuu siiyey wararka suuqa kaliibsigayana idiin soo gudbin doonaa hadduu eebeidmo kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho hagaag waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho goordhow waxaynu eegi doonaa kulamada jira balse aynu ka hormarno kooxda kubadda cagta chelsea guulayay gaareen kooxda kubadda cagta chelsea waxa weeyaan guushoodii labaad xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga ayay gaareen toddoba kulan oo la ciyaaray horyaalka bermeliga waxay guuleysteen laba jeer marka chelsea waxaad dareemaysaa in markaa eh, dabcan guulasha ama guulihiiba ay ka guureen waayadanba inkastoo Eh, hadda waxaa weyaan niyaddu ay uwadasanta maadaama saddexdii kulan ugu dambeysay kooxda kubadda cagta blues ay ciyaareysay ambitin ay tahay oo aan la garaacin markaynu eegno kooxda kubadda cagta chelsea xalay waxa weeyaan eh, dadka inta badan way ka yaabeen oo markii la eego in goolkii ugu horeeyey ee xilli ciyaareedkan ama kiisii ugu horreeyay taarikhda chelsea uu u dhaliyay lagu magacaabo muqayl mudrigi goolka koowaad waxa uu yimid sideed iyo toban daqiiqo kadibna goolkii labaadna waxaa badhaliyeyba isla sideed daqiiqo ilaa sagaal iyo wax aan dhammeyn afartan sikin camal waxa weyaan eh, ayaa u dhexeeyey oo goolka wax ka yar hal daqiiqa ayaa u dhexeeyey oo mudirigii goolkuu dhaliyey iyo armando baroqa waxaan ognahay kooxda kubadda cagta jelsia inay ku dhibaateysan tahay sidii ay u gaari lahaayeen shabaqa oo muqaylo mudrigi iyo armando baruqo iyo weliba ciyaartooyda kale inkastoo baruqo waxaweyaan isagu wanaagsan yahay laakiin ciyaaryahanadii hore sida raxiim sarlin waxaweyaan way ku dhiban yihiin inay markaa ay gaaraan shabaqa laakiin ugu dambeyntii waxa weyan labada kul ugu dambeysay chelsea wayse wanaagsanaanaysaa iyadoona koox kubadda cagta chelsea markii la eego labada goolba ay u tahay laba gool oo markaasi muhiima markaynu eegno ciyaaryahanka lagu magacaabo muqaylo eh, mudrigi tan iyo markii kusoo biiray kooxda kubadda chelsea waxa weeyaan wax goolah uu u dhaliy ma jirto sidoo kaleetana markaynu eegno keliya laba gool ayuu caawiyey marka laakiin ugu dambeyntii afar iyo labaatan kulan kadib waxa weyaan ciyaaryahankan ayaa shabaqa soo taabtay oo hal gool ayuu u dheliyay kooxda kubadda cagta chelsea isagoo markaasi dabcan ciyaaryahankan shakta duniski markii uu joogay labaiy gool uu dhaliyay shaniy gool waa caawiya afartan kulan uu ciyaaray marka ciyaaryahankan dhalashahana wadanka ukrain kasoo jeeda wuxuu noqday ciyaaryahankii sideedaad ilaa toddobaad oo gool dhaliya dhanka horyaalka bermeliga ama shabaqa gaara ciyaaryahaano badan ayaa ka horeeya ciyaaryahankan marka waxaanu arki doona ciyaaryahankan inuu markaasi dabcan uu qabsan doono waayaha kooxda kubadda cagta chelsea laakiin waa wiil daayara weli mustaqbal ayuu haystaa sidoo kaleet waxaa aad aad loo amaanaya macalinka kooxda kubadda cagta chelsea marushi bujuntino buja waxa weyaan hadda waxa uu dhisayaa koox markaa dabcan inabaanan caadi ahayn oo aad aad u badan marka hore bujuntino waxa lagu eedeyn jiray in ciyaaryahaanada ama kooxda uu ciyaarsiiyo falsafada ah bakteriga oo saddexda ilaa shanta difaaca laakiin hadda waayadanba waxaad arkaysaa in kooxda kubadda cagta chelsea fursadeedii wanaagsan yihiin waayadan chelsea waxay ku ciyaaraysay shaxda afar saddex saddex oo taageerayaasha chelsea ku qanacsan yihiin inay markaa ku ciyaarayaan waxaa aad iyo loo ammaanaya ciyaaryaanka lagu magacaabo col belmer oo xalay wacdari sameeyey goolka baruuqo isaga ayaa ka dambeeyey asaga baroniga soo dafay marka taa oo ka dhigan in ciyaaryahankan col waxa weyaan eh, jamaahiirta chelsea qaarkood waxay leeyihiin waxaa hubaal ah, eh, in kooxda kubadda cagta chelsea ay dhacday kooxda kubadda cagta mancity sababtana waxay tahay ay leeyihin taageero chelsia uma qalmin in afartan milyan lagu soo iibiyey oo wuxuu u qalmiba boqol milyan waa sababta taageerada chelsea usii jeclaanayaan ciyaaryahankan ee mancity kaga yimid xil ciyaareedkan col balmer waa kuw iyo labaatan jir lixdii dhashay lixdii may labada kun labadii dhashay weyaan marka ciyaaryahankan ingiriiska isagu waxa weyaan waxaa la aaminsan yahay in kulamada soo socda lagu soo bilaabi doono kulanka fulham ka hor marushi bujentino su ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi ciyaaryahanka lagu magacaabo col balmer makusoo bilaaban karaya wuxuu yidhi haa waa macquul marka ugudambeyti waan lagu soo bilaabay xalayna waa uu dadaalay waxa weeyaan sidoo kaleeto armando baruqo isaguna aad yaa loo ammaanaya ciyaaryahankan ayaa waxa weeyaan muddo hal siisan ayuu ka maqnaa kooxda kubadda cagta chelsia oo ciyaaryahankan kudhawaad hal sano ayuu garoomada ka maqnaa laakiin ugu dambeyntii waxa weyaan waa soo laabtay marka ciyaaryahaankan waxa weeyaan muddo ayaa ugu dambeysaba xil ciyaareedkii hore waxa uu ciyaaray sideed toban kulan marka haddana isku markiiba waxa weeyaan laba kulan oo horyaalka bermeleaga ah oo yacni kulan uu kasoo bilaaday iyo kulan uu si toosa ah ama bedel la keenay hal gool ayuu haystaa ciyaaryahankan marka isaguna waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahan wanaagsan u noqon doono marka mrushi burgentino aad iyad ayuu amaanaya sidoo kale buja waxa uu amaanaya ciyaaryahaanada sida moses casido weliba inzo fernandes oo qadka dhexooda aad iyad wanaagsan yahay waxa uu leeyahay moses casido iyo inzo fernandes waa kuwa inaba aan caadiyan sidoo kale gonor galagar isagu waxaa loo doortay ciiraanka xalay ugu wanaagsanaa ah oo isagu aad yaa loo amaanaya ciyaaryaanka goner goner galager waxa weyaan waa kabtanka kooxda kubadda cagta chelsea maadaama benjilwal iyo weliba riisi james ay ka maqan yihiin marka galager isaga qudhiisi wuxuu leeyahay kooxdan waa kooxdeeda waana jecelahay markii aan kabtanahay waxaan dareemayaa mas weyn mas-uuliyad saarnay uu leyahy marka waxaa in markaa dabcan chelsea waayaheena noqoto mid wanaagsan waayadanba ama labadii kun ugu dambeysay sadexdii kun ugu dambeysay wuxuu leeyahay goner galager waynu soo wanaagsanaanayna laakiin waxaan rajeynaya kulmada soo socdo inaynu badino marka ciyaaryahaankan waxaa loo arkaa mustaqbalka mustaqbalka ama kabtanka mustaqbalka kooxda kubadda cagta chelsea goner isagoo markaa dabcan heli karaya dalbad fiican oo newcastle iyo westham iyo astonville iyo koox badan ayaa soo dalbaday oo xataa kooxda kubadda cagta b ka mid tahay laakiin waa uu diiday ciyaaryahaankan waxa uu shaaca ka qaaday inuu doonayo si joogista kooxda kubadda cad chelsea waana sababta ciyaaryahankan kabtanka looga dhigay marka wuxuu leeyahay waxaan u shabayaa dhiiga waa kooxdeeda waa kooxdeedii yaraanteeda waana kooxda weligii soo taageeri jiray ayuu leeyahay gonar galagar inkastoo taageerasha qaar ay ciyaaryahankan ay dhibsanayaan laakiin ciyaaryahankan waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahaankan meelo fiican uu ciyaari karayo saalaan kale ciyaaryahankan keliya maaha ciyaaryahan qadaxa mar qaar wuxuu caawiyaa difaacyada weerarka ayuu caawiyaa marka meelo badan ayuu ciyaara xataa qaybta burburyaha oo kale mar waa uu ciyaaraa marka xalay xataa golkool belmer iyo broqo iyo mudrigi iyo muskasedo iyo enzo fernandes waa la bedelay laakiin goonar galgal lama bedelin waana sababta murushi bunjuntina ciyaaryaankan aad aad aaminsan yahay sidoo kaleet waxaa aad aad loo ammaanaya roberto sanchez oo isaguna waxa weeyaan waayadan baa kusoo baxay golahaya aad aad wanaagsan golhayahan waa golhayaha eh, markii la eego xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga ugu badan shabaqaysa ilaashaday ciyaareedkan inta badan waxa weyaan ma jiro golhaye ka shabaq ilaa sha badan ee golhaye roberto sanchez saddex jeer ayuu shabaqiisii laashaday iyadoo aynu ognahay chelsea inay dhibaato ku jirto laakiin sidaasi ay tahay chelsea waxa weyan waxay ka mid tahay kooxa ugu yar ee goolasha ugu yar laga dheliyey markii la eego kulan lix gool ayaa laga dheliyey marka waa dareemi karaysa marka ciyaaryahaankan saddex ka ah ayuu shabaqiisii ilaashaday marka isaguna aad yad ayaa loo ammaanaya golhayaha roberto sanchez lagu magacaabo xaleen ah badbaadin cajiib ayuu sameeyey xataa kulankii breton oo halgooli waxba ay kaga badanyihiin kooxda blues waxaweya ciyaaryaanka badbaadin cajiib ayuu samey sidoo kale kokorelo xataa waa la ammaanaya oo isaga waxaweyaan waayadanba dambeedka midigaya loo bedelay maadaama ris james iyo weliba ciyaaryaanka gusto ay ka maqan kooxda marka kokorel isagana waxaweyaan meelo badan ayuu ciyaari karaya ninkan difaaca dhexe dambeedka bidix dambeedka midig marka xaleen wuxuu ciyaarayay dambeedka midig kokorel xataa levia hiriyaankan levi golwel weeyaan isaguna waxa uu caawiyey goolka muqayla mudrigii uu dhaliyey levi ayaa soo xambaaray banonia kadibna mudrigii ayaa gool qurux badan ka dhaliyey ee kooxda kubadda cagta fulham marka kulankan kulan muhiim ayuu ahaa sababtee tahay kulankan haddii chelsea laga badin lahaa waxa ay ka dhignaan lahayd in murushi burjuntino shakila gelin lahaa tababarnimadiisii waxaa leeyahay maba sii maamuli karaya kooxda kubadda cagta chelsea maadaama kulankaa haddii uu dhibco lumi laakiin ugu dambeyntii ciyaaryaankan ama ciyaartooydiisii aad aad ayuu ammaanayaa eh, sidoo kale taageerayaashu waxay ku faraxsan in raxiim sterling kaadka la geliyo raxiim sterling waa ninka ugu khasaarinta badan kooxda kubadda cagta chelsea marka la eego jamaahiirta chelsea waxay leeyihiin raxiim sterling mar walba waxaan jeclaan lahayn mauricio bugentino inuu markaa dabcan keedka u dhigo ninka lagu magacaabay sterling waa dhibaatada koowaad kooxda kubadda cagta chelsea ah ayaa leeyahay sababtay tahay eh, ciyaaryahankan waxa weyaan inta badan waa lagu yaqaana waa dabeecadiisa weyaan in inta badan fursadihiisii uu khasaariyo marka laakiin waxaa la aaminsan yahay booska lagu magacaabo ama booska uu sterlin u ciyaaro in col balmer uu kulmada soo socda ciyaari doono marka col isaguna waa la ammaanaya dhammaan ciyaartoda chelsea way ammaanaynayaa leeyahay guushii ay ka gaareen kooxda kubadda cagta ee fulham marka chelsea weli waxa weeyaan eh, qeybaha hore maysan soo gelin inkastoo ay soo dhawaatay laakiin kow iyo tobanaad ay ku jiraan kaalinta kow iyo tobanaad oo waxaa ka horeeya kooxaha united crystal palace newcastle westham brighton astonvilla liverpool arsenal tottenham man city dhammaan kooxahaasi way ka horeeyaan marka chelsea sideed dhibcood ayay leedahay laakiin horyaalka waa cusub yahay weli horyaalka ma dhowa keliya toddoba kulan ayaa la ciyaaray waynu arki doonaa chelseaa ah kulamada kusoo wajahaan hadii ay badiyaan chelseaa ah. waxay ka dhigan tahay in waayahoodii kusoo laaban karayaan tusaalahaan kale hadii baanlaya garaacaan kulanka soo socda horyaalka bermeliiga kadib arsenal ay la ciyaari doonaan octobar kulankaasi muhiim ayuu noqon doonaa garoonka staff bridge kulankaasi ka dhici doona kulankaasi waa kulan lagu qiimeyn doono haddii chelsea ay arsenal ka badiso waxaa dhihi doona chelsea markaan way soo laabatay caafimaad ayay qabtaa oo eroon tahay laakiin haddaad aragto chelsea oo la garaacayo inkastoo chelsea iyo arsenal aysan isku mid ahayn oo waxaa weeyaan hadda chelsea iyo arsenal waa laba kooxood kala fiican laakiin waa kulan weyn waynu arki doonaa labada kulan kusoo wajahan waa banley kadibna arsenal kulanka saddexaadna waa kulanka kooxda brentford marka saddexdaas kulan chelsea haddii badiso waxaa la dhihi doonaa chelsea wadada guulaha ku soo laabtan lakiin weli kole waynu arki doonaa haddii ciyaaryahanada muhiimka hadday soo laabtan eh, benjilwall iyo rich iyo christopher inkunku iyo waynu arki doonaa haddii ay markaas dabcan chelsea wadada guulaha ay kusoo celiyaan ama toos markaa chelsea ay ugu soo wada guuleystaan waayahay ugu dhaw waxnu eegi doonaa kulmada champions leaga ensemble on fait hagaag markan haddiinu eegnana eh, champions leaga waxaa weyaan jamba caawa waa uu jira oo waxaweyaan kulamo xiisa badan ayaa jira napoli iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaaba real madrid ayaa ciyaari doonta real waa kooxda ugu badan taariikhda kugu guuleystay champions leaga ugu badana afar iyo toban napoli aysan weli qaadin eh, champions leaga haddaba real madrid weli xaalada dhaawacyadu ay sii badnaanayaan oo david alaba iyo tobad katawa iyo meletaw iyo arda gular dhammaan ciyaaryahaanadaasi way maqnaan doonaan oo waxa weeyaan chelsea yanirahda kooxda kubadda cagta madrid difaacooda xataa difaac oo yacnii inta badan difaac fiican ma aha oo inta badan difacyadu qaarkood ay wada maqan yihiin eh, markaynu eegno chelsea anirahda kooxda kubadda cagta real madrid weliba kooxda kubadda cagta napoli napoli markii ugu dambeysay ay wada ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo marengeyska real waxay ahayd markaasna wareegi tobanka saddex gool iyo hal ayaa lagu garaacay garoonka naaboli ay caawa ku ciyaari doonto ee eh, garoonkooda weyaan real madrid ayaana saddex iyo hal kaga badisay xilliga markaynu eegdana xilligaasi waxaa watay kooxda kubadda cagta naaboli ninka lagu magacaabo marushi zari ciyaaryahanada xilligaasi u joogtay kooxda kubadda cagta ee eh, real madrid waa galed bel iyo benzema iyo ronaldo iyo tony cruz hadda jooga kasamiro baxay oo waxaa weya manchester ku dambeeya lukaw jooga daniel fahal iyo bebe iyo sergio ramos iyo marcelo iyo waliba kaylor nafas keliya marka ciyaaryahanadaasi keliya hadda waxaa ka jooga luka mudrij iyo tony cruz iyo dani carfahal inta kale ma joogaan keedka oo kale iskow james morata vaskes waa uu joogaa danilow ma joogo sidoo kale najo waa uu joogaa marka markii ugu dambeysay waxay ahayd toddobadii maaj labada kun markaasina wareegga lix iyo kooxda kubadda cagta real madrid ayaa lix gool iyo laba gool wadar ahaan kaga soo gudubtay kooxdan talyaaniga ka dhisan ee napoli sidoo kaleeto taariikhda markii la eego keliya shan jeer ay kulmeen napoli iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid real madrid ayaa markaa dabcan afar ka mid ah guulaysatay sidoo kaleetana keliya hal jeer ayay barbadhac galeen naaboli weli ma aysan ka badin kooxda kubadda cagta real madrid marka caawaynu arki doonaa garoonka lagu magacaabo diego armando maradona waxaa weyaan garoonkan garoon inabaanan caadi ahan oo talyaaniga oo carl angelotti wadankiisa ku laaban doonaa sidoo kaleeto rudi carsia waxauu soo dhaweyn doonaa saaxiibadiisa carlo angelotti marka kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan markiinu eegno semhen iyo weliba ninka lagu magacaabo zeleniski delorenza sidoo kaleeto ciyaaryahanada kale muhiimka ah ee napoli waxawey kulankan ay ciyaari doonaan sidoo kaleetona markaynu eegno kooxda kubadda cagta napoli kulankan eh, waxay ku ciyaari karayaan eh, shaxdan oo markii la eego ciyaaryahanada sida ninka lagu magacaabo karafis kiiliya karafis kiiliya waa ciyaaryahaan taageero waa ah kooxda kubadda cagta ee eh, real madrid wuxuu leeyahay weligii waxaan taageeri jira kooxda kubadda cagta real madrid waana kooxdeedii haddii ay isoo dalabato ama uu ka yimaado reaal waa qasab waan imaanaya yuli laakiin caawa wuxuu doonayaa inuu isbaro uu iska gado kooxda kubadda cagta real madrid marka real qarafasqiiliya waxaa ka hor imaan doonaa ninka lagu magacaabo eh, osemhen iyo molitano iyo weliba ninka lagu magacaabo resbadori iyo ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabo zambo agoska iyo labodka iyo zelenski iyo ninka kale eh, eh, ninka lagu magacaabo lorenza iyo ciyaaryahan kale muhiimka kooxda ah kubadda cagta naaboli marka naaboli waynu arki doonaa haddii markaasi dabcan iyagu dhibca ka qaadan doonaan kooxda kubadda cagta ee marengeyska sidoo kaleeto gruubkan waa gruub aad iyo aad badan inkastoo gruubkan naaboli iyo madrid kasoo bixi karayaan laakiin markii la eego union berlin iyo baraaq koley labaduba waa la garaacay laakiin saadaalinta ugu badan real iyo weliba kulanka ama kasoo gudbi doona wareega ee gurubyada ee gurub c naaboli hadda iyagu waxa weeyaan ayay hogaaminayaan saddex dhibcood ay leeyihiin sidoo kale real madrid marka labadaba waa isku dhibco naaboli hal kulan ayay ciyaartay hal kulan way badiyeen laba gool ayay dhaliyeen hal gool ayaa laga dheliyey halka real madridna iyagu waxa weeyaan ay dhaliyeen hal gool keliya marka waynu arki doonaa kulankan waa tobanka habeennimo caawa garoonka maradon stadium kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan xiso badan marka waxaa la saadaalinayaa in kulankan uu noqon doono kulan inna baanan caadi ahayn naabol waxaynu ognahay xil ciyaareedkii hore waxay ceebaysteen kooxda kubadda cagta liverpool caawana ma laga yaabaa in naaboli mar kale ay ceebaystaan mid ka mid a ah kooxaha ugu quwadda weyn qaaradda yurub real madrid laakiin waxaynu arki doonaa kulanka markaynu eegno kooxda kubadda cagta real madrid waxay ku ciyaari karayaan shaxdan oo markii la eego real waxaa weeyaan kulankan waxa lagu soo bilaabi doonaa fenisia chia rodrigo iyo jude brigham sidoo kale tofade falfardi eh, ninka lagu magacaabo jomeni oo xataa laleeyahay difaaca ayaa la ciyaarsiin karaya maadaama ciyaaryaanada kale ay eh, dhaawac ay kaga maqan yihiin tony cruz iyo nacho iyo rodriger iyo dani carvahal iyo kamafinka iyo golhay keeba waa shaxda koowaad ee ku ciyaari karayaan marka laakiin waxa weyaan waxaa aad yaad loo ammaanaya ciyaaryaanka judi bilcam judi waxaa leeyahay dawcaawa shabaqa gaaro taariikh kale ayuu sii dhigi doona ciyaaryahankan sideed kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta marengeyska ama real madrid sideed kulanba toddoba gool ayuu dhaliyey laba kaleetan caawin ayuu sameeyey marka ciyaaryahankan innaba caadi maaha waxaa leeyahay xil ciyaareedkan waa ciyaaryahaanka ugu wanaagsan ama ciyaaryahaanka la iibsaday koox iibsatay waa ciyaaryahaanka ugu wanaagsan ayaa laleeyahay jodi bellingham maadaama durbe uu wacdareynayo waxaanu ognahay real madrid iyo weliba ciyaaryahanada kale markaynu eegno ciyaaryahanada qaar markay yimaadaan koox ka cusub inta badan way wareeraan oo ay xaaladoodii ma sahlana laakiin waxaad arkaysaa in juudi billigam hadda uu e, shaxda koowaad uu muhiim ka yahay kooxda kubadda cagta real madrid juudi billigam marka juudi toddoba gool ayuu haystaa laba ka midna waa uu waa ninka hogaaminaya gooldhalinta laliigaha marka lix gool ayuu haystaa marka kulankaasina waa kulan xiise badan waynu arki doonaa caawa haddii real madrid ay garaaci doonaan kooxda cagta ee naaboli haddii la eegano kooxda kubadda cagta eh, ma united waxaa leeyahay kulankan eh, galatasaray la ciyaari doonaan qasab ayay ku tahay inay badiyaan sababtay tahay waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta ma united eh, labadii jeer ugu dambeysay garoonkoodii ay ku ciyaarayeen otraford waa la garaacayay marka sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ma united weli dhaawacyo ayaa jira sida ninka lagu magacaabo regulan lekshow malaysia wamisaka leandro martines dhammaan ciyaaryahanadaas way maqnaan doonaan halka kooxda kubadda cagta galatasaray uu ka maqnaan doona ciyaaryaanka kooxda kubadda cagta chelsea ka tirsan laakiin loon ahaan ahaan ama loon ahaan ugu jooga kooxda kubadda cagta galatasaray markaynu eegno kooxda kubadda cagta galatasaray markii ugu dambeysay ay wada ciyaarayeen kooxda kubadda cagta united iyo kooxda kubadda cagta galatasaray oo galatasaray ayaa hal gool ay kaga badisay iyo waxba markii ugu dambeysay champions leaga wareega gurubyada oo garoonka galatasaray ku ciyaareen laakiin garoonkan ma united waxa weeyaan waanu arki doona caawan haddii ku garaaci doonaan markaasi waxay ahayd labaatankii nofembar labadakunlabayotobankii markaasina kooxda kubadda cagta ma united waxa weeyaan gruubka ay waa gruub haji ayay ku jireen oo ma united gruubkaasi ay kaalinta kuwaad kaga soo baxday labayo toban dhibcood galatasaray oo toddoba dhibcood kaga soo baxday marka caawana waxa weeyaan dib ayay kulmi doonaan ugu yaraan toddoba jeer ayay kulmeen markaynu eegno kulmada frenlig iyo kulmada kale caalamiga kooxda kubadda cagta united saddex ka mid a ah oo guul gaadhay halka saddex jeerna barbare la galay hal kulana kooxda cagta ee lagu magacaabo manchester united ee la garaacay markaynu eegno markii ugu dambeysay eh, garoonka otrafood ay ku ciyaarayeen waxay sagaaliy tobanka setembar tobanka labaiy tobankii galatasaray markaasina hal gool iyo waxba ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta galatasaray oo ninka lagu magacaabo karig ayaa markaasi goolkaasi guusha ka dhaliyey oo toddoba daqiiqa markay maraysay marka caawana waynu arki doonaa kulanka wuxuu noqon doonaa kulan aad aad u xiiso badan haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta ma united tanhag waxaa leeyahay calaamo su-aal ayaa ka saaran shaqadiisa sababta tahay xil ciyaareedkan durba waxaa la garaacaya ugu yaraan shan jeer ayaa la garaacay waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta united marka sanadkan loo saadaalinayin meel fiican ka gaari kareen tartamada waaweynka laakiin durba waxaa dareemaysaaba iyo ma united guuldarooyin xanuun badan ay qaadanayaan soolaana kole kulankii crystal balas oo hal gooli waxba toddobaadkan kulankii afar gooli saddex lagu garaacayay kulankoodii labaad la garaacay kii oo brighton oo saddex gooli hal sidoo kaleeto kulankii weste oo tottenham hosba marka dhammaan kulamadaasi waa la garaacay kulanka tottenham kulanka brighton kulanka arsenal sidoo kale kulanka bayer iyo kulanka kale ee crystal balas markaa durba waxaa weeyaan guuldarooyin xanuun badan ayuu la kulmayaa haddii caawa la garaacana waxaa leeyahay ninkan shaqadiisii qiilqiil ayay geli doontaa oo sababta tahay ma united waa inay badisa kulankan haddii macalinkan uu doonaya shaqadiisa inuu ilaashado waa in uu garaaca eh, markaynu eegno koox kubadda cagta ma united waxay ku ciyaari kareen shaxdan inkastoo ciyaaryahaano muhiim ay ka maqan yihin laakiin andre onana amberbat sidoo kaleeto factor lendolof ryan dailot mount casamiro bro fernandes rash baleseri weliba rasmus hajalan waa shaxda ay ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabay united laakiin kalatasaray waxa weyaan waxay ka mid tahay mid ka mid ah kooxa ugu adeeg eh, ama suberliigaha eh, ka dhisan eh, turkiga ciyaaryahaano aad u khatar badan ee xagga jooga sida ninka lagu magacaabo okadi ninka lagu magacaabo wovred zaha ninka layidhaahdo tete oo inaba aanan caadi ahayn lucas tarera oo mar arsenal ka tirsanaa sanchez oo ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sporis marka ciyaaryahaan muhiim ayaa jooga sidoo kaleeto markaynu eegno ciyaaryahaano kale a jooga oo aad aad u khatar badan marka waanu arki doonaa haddii caawa mar kalena guuldaro ay la kulmi doonaan kooxda kubadda cagta manchester united ganars kulanka muhiim ayuu noqon doonaa caawa tobanka ay ciyaari doonaan lenas ay la ciyaari doonaan thomas barty ayaa soo laakiin kulanka ma ciyaari doono laakiin waxaa la saadalinaya kulanka toddobaadka kale inuu ciyaari doono oo mancity toddobaadka soo socda weya matinelina wuu maqnaan doonaa ganars kulanka muhiim ayuu noqon doonaa markii la eego waxay ku ciyaari kareen shaxdan Eh, david raya saliba gabriel zensheko boynowad odigad digil rice havart saka nkatiya weliba gabriel jesus marka gruubkan waa gruub markaasi arsenal ay hogaaminayso saddex dhibcood ayay ku hogaaminayaan gruubkan lenis hal dhibcood ayay leedahay sefilin hal dhibcood b s v indhovan wax malaha Show key. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markaan haddaynu eegnana kulmada kale jira ee champions leaga kooxda kubadda cagta inter milan ayaa waxa ay garoonkooda ku qaabili doontaa kooxda kubadda cagta benfica simeon izagi ayaa eh, ciyaari doona kulan muhiima kooxda kubadda cagta benfica weliba kooxda kubadda cagta inter milan inter milan waxaynu ognahay in sanadkii hore ay gaartay finaalka champions leaga sidoo kale sanadkan waxaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta inter milan wareega lix iyo tobanka ilaa sideeda ay gaari karayaan markaynu eegno markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta benfica iyo weliba inter milan ay wada ciyaarayeen waxauu ahaa xil ciyaareedkii hore markaasina kooxda kubadda cagta inter milan shan gool ilaa saddex gool ayay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta inter milan oo shan gool iyo saddex oo markii la eego benfica oo lagu reebay wareega kuwatar finalka xilli ciyaareedkii hore waxayna kulankii ugu dambeeyey ay ciyaareen sagaaliyo tobankii abriil xil ciyaareedkii hore saddex gool iyo saddex gool ayay ku heshiiyeen kulankii ugu dambeeyey iyadoona koox kubadda cagta inter milan sidoo kaleeto markaynu eegno kulmadii ugu dambeysayba ay la ciyaarayeen koox kubadda cagta ee lagu magacaabo benfica ay ambitin yihiin tusaalahaan oo kaleeto shan kulan ayay wada ciyaareen koox kubadda cagta benfica iyo weliba koox kubadda cagta inter milan inter milan waxay guul gaartay saddex jeer laba jeer barbadhac sidoo kaleeto weli guuldaroma aysan kasoo gaarin iyadoona koox kubadda cagta benfica iyo weliba kooxda kubada cagta inter milan real sociedad iyo weliba kooxda kubada cagta zelsburg ay ku jiraan hal groub waana groubka d markaynu eegno kooxda kubada cagta zelsburg ayaa hogaaminaya groupkan oo saddex dhibcood ay leeyihiin halka kooxaha kale inter milan real sociedad iyo benfica ay leeyihiin hal dhibcood laakiin benfica kunkii ugu dambeeyey waa la garaacay oo markii la eego saddexda dhibcood waa laga qaatay haddaba gruubkan waxaa la saadaalinayaa in kooxda kubadda cagta inter milan iyo waliba kooxda kubada cagta ee real socitad groupkan kasoo bixi karayaan inkastoo hadda real socitad inter milan hal dhibcood leeyihin lakiin groupkan waxaa leey iyaga ugu adag sidoo kale kooxda kubada cagta zilsburg xataa iyagu waxa waa la socdaaleen groupka inay kasoo bixi karaan lakiin groupkan keliya waxaa loo ogolyahay in labo group ama labo koox ay kasoo baxaan ama kooxda kubada cagta inter milan ama kooxda kubada cagta sociedad ama bafika marka laakiin kulankan wuxuu noqon doona kulan aad iyo aad uxiiso badan caawa ay wada ciyaari doonaan markaynu eegno kooxda kubada cagta inter milan waxay ku ciyaari karaan shaxdan oo kooxda kubada cagta inter milan waxay haystaan skuad fiican sida golha yansama yansama waxa uu aaminsan yahay in kulankan uu yaraan saddex gool ay kaga badin karayaan kooxda kubada cagta benfica sidoo kaleeto golhayaha kooxda kubadda cagta inter milan yansama aad aad ayaa loo amaanaya waxaana leeyahay eh, sanad qurux badan ayuu ku qaadanaya maadaama uu bedelay golhaya unana sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo eh, benfica kulankan muhiim ayuu noqon doonaa iyagoo markaasi dabcan doonaya inay badiyaan haddaba kooxda kubadda cagta benfica waxay ku ciyaari karayaan ama inter milan weyaan waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golhayaan sama sidoo kale bafad oo xilli ciyaareed qurux badan ku qaadanaya sidoo kaleeto ciyaaryaanka lagu magacaabo deferji halka azerbi waliba sidoo kaleeto hakan sidoo kaleeto eh, ninka lagu magacaabo barella eh, danforos iyo weliba marcos thuram iyo weliba ciyaaryahanada kale sida alex sanchez ay sidoo kale kulankan ay kasoo muuqan doonaan Eh, sidoo kaleeto markaynu eegno marcus turam eh, xilli ciyaareed qurux badan ay ku qaadanaya isagoo dabcan eh, haddii aynu eegno xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta inter milan sideed kulan uu ciyaaray dhammaan tartamadoodil waxa uu caawiyay afar gool halka uu dhaliyay laba gool marka weryahankan isaguna aad iyo aad ayaa loo ammaanaya sidoo kaleeto xil ciyaareed qurux badan waxaa qaadanaya ninka lagu magacaabo lowtaro martines oo kulankii ugu dambeeyeyba kooxda kubadda cagta inter milan afar gool ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta sarnatana kulankaasina lowtaro martines ayaa eh, qeybta dambe la keenay isagoo markaasi dabcan bedel lagu keenay ciyaarta markii mareysay eh, konton iyo shan daqiiqo laakiin konton shan daqiiqo kadib gool kuwaad waxa uu dhaliyey isagoo markaa lixdan daqiiqo toram ayaa ka caawiyay kii labaadna waxau dhaliyay todobaatan toddoba daqiiqo kii saddexaad penalty ayuu ahaa siddeetan shan daqiiqo kiisii afaraadna siddeetan sagaal daqiiqo marka kulankiisii ugu dambeeyana afar gool ayuu dhaliyey isagoo markaa bedel kusoo galay marka waxaa la saadaalinayaa in isaguna markaa shabaqa uu soo gaari doono sidoo kale benfica waxaa ka maqan ninka lagu magacaabo antonio silva waa difaac oo inabaann caadi ahayn marka isagana waa maqnaan doonaa kulankii ugu dambeeyeyna benfica waxaay hal gool waxba kaga badeen koox kubadda cagta borto angel dimaria ayaa goolka soo gaaray ama goolka guusha u dhaliyey angel dimaria markaynu eegno isagu waxaweyaan xilli ciyaareedkan sideed kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee banfika lix gool ay u dhaliyay halka hal gool kaleetana uu caawiyey ninkan ciyaaryahankan kooxo badan ayuu soo ciyaaray sida koox kubadda cagta yuventus kooxda kubadda cagta b g la soo qaatay kooxda kubadda cagta ma united real madrid oo muddo ka tirsanaa iyo benfica oo markii yaraa ka tirsanaa laakiin hadda kooxdiisii yaraantiisii ayuu ku laabtay marka kulankaana waxaa la saadaalinaya inuu kusoo bilaaban doono angel dimaria david neris ciyaaryahan la yirahdo sidoo kale waxaa jira ciyaaryahan kaleeto rafael silva oo isagana kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo benfica sidoo kale utumendi iyo antonio silva ciyaaryahanadaasi dhammaan kulankan way ciyaari doonaan oo waxaa la saadaalinaya in kulankan lagu soo bilaabi doono ciyaaryahanadaas marka la eego marka kulankan waa kulan muhiima benfica weliba koox kubada cagta inter milan marka inter milan sanad qurux badan ayay qaadan karayaan haddii marka weli gurubyada ay kasoo baxaan markanu eegno beb guardiola tobabaraha kooxda kubada cagta masiti waxa uu shaaca ka qaadayen kooxda kubada cagta inter milan sanadkan mar kaleeto ay final gaari doonto waynu arki doonaa sanadkan haddii ay wacdaradooda ay sii wadan doonaan dhanka kaleetan hadii ogaano koxda kubada cagta byr munig iyaguna waxay ciyaari doonaan kulankoodii labaad iyagona koxda kubada cagta byr munig kulankii ugu dambeeyey ee champions leaga ay garaaceen kooxda kubada cagta ma united haddaba gruubkan ma united galastary goveneven ma united ayaa ku jira byr munig waa afar kooxood marka gruubkan sida caadiga ah waxaa la socdaan bayr iyo ma united kasoo bixi karaan xataa galastary waa koox inabaanan caadi ahayn markaynu eegno kooxda kubadda cagta bayr munich waa kooxda taarikhda ugu badan wareega gurubyada dabcan kulamadii ugu badnaa ambitika ay yihiin waxaa leeyahy koxda kubadda cagta bayr munich waa kooxda keliya dabcan muddo aanan lagu garaacin wareega gurubyada ama aysan dhibco lameyn markaynu eegno kooxda kubadda cagta bayr munich waxaa ka maqnaan doona golahayahoodii koowaad ninka lagu magacaabo nooya oo sanadii ugu dambeysaba dhaawac markaa lagaadiyey sidoo kaleeto ganabri kulankan waxaa la saadalan inuusan ciyaari doonin sidoo kale delight Eh, dhammaan ciyaaryahanadaasi waxaa la saadaalinayaa inaysan ciyaari doonin laakiin byr munig iyagu kulankii ugu dambeeyey eh, bundesligaha laba gooli laba gooli la galeen kooxda kubadda cagta arbi lipzig lipsig harikeni weliba ninka lagu magacaabo lerisani ayaa labada gool kambaga keenay eh, kulankan caawa markaynu eegno waxa ay kusoo gali karayaan thomas tuqil iyo kooxdiisaba harricane iyo weliba sidoo kaleeto sane iyo coman sidoo kale jamaal musala kulankana lagu soo bilaabi doonaa sidoo kaleeto kimich iyo weliba ninka lagu magacaabo libangaroska halka sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo minj kim iyo ninka lagu magacaabo abumacanow iyo weliba lemer iyo davis ay kusoo bilaaban doonaa sidoo kaleeto Eh, markaynu eegno eh, kulankan muller iyo weliba ciyaaryahano kaleeto muhiim ayaa bedel lagu soo gali doona ama kusoo geli doono eh, jabmotin iyo ciyaaryahano kale marka kulankan kulan xiiso badan waxaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta ee bayer munich kulankan ay kaga badin doonaan ugu yaraan afar gool ilaa shan gool marka kulankan muhiim ayuu noqon doonaa kooxda kubadda cagta bayer munich iyadoona kooxda kubadda cagta bayer munich sanadkan horyaalka waa lagu dhegan yahay oo waxaa ku dhegan kooxda kubadda cagta bayer leverkusen haddaba horyaalka bundesliigaha ee jarmalka bayer leverkusen ayaa hogaaminaysa oo lix toban dhibcood ay leedahay waa kooxda xilli ciyaareedkan goolasha ugu badan dhalisay markaynu eegno bayer leverkusen kooxda markaynu eegno bayer leverkusen waxay dhaliyeen labaatan gool horyaalka ah shan kulan ay badin lix kulan ay ciyaareen marka waa laga hogaaminayaa hogaanka horyaalka bundesliigaha ee wadanka jarmalka bayer ayaa hogaaminaysa stuttgart xataa koox xildhibaan sanadkan way shidan tahay bayr munich sidoo kale afar dhibcood afar iyo toban dhibcood ay leedahay burushiya dortmundna waxay leedahay afar iyo toban dhibcood marka sanadkan waxaa la aaminsan yahay inkastoo bayr kow iyo tobanka sano ugu dambeysay horyaalka ay ku guuleysanayeen haddana mar kale waxaa la aaminsan yahay in mar kale ay ku guuleysan karayaan horyaalka inkastoo sanadkii hore ay ku dhawaatay dortmund inay ku guuleystaan laakiin sanadkan waxaa la aaminsanya mar kale bayern ay qaadi karaya maadaama kooxdan ay tahay kooxda ugu weyn ama kooxda ugu awooda badan dhanka jarmalka sidoo kaleet waxay kamid tahay kooxaha ugu waaweyn markii la eego dunida marka caawana waxay la ciyaari doonaan koox kubadda cagta copenhaven champions leaga iyadoona kooxda kubadda cagta lagu magacaabo kulanka kala xigan afar labaatanka oktoobar kooxda kubadda cagta galatasaray la ciyaari doonaan sidoo kaleeto kulanka sideeda octoobar galatasaray kulanka ugu dambeeyana waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta united wareeg gurubyada waxaana u dhici doonaa labayo tobanka decembar toddobaatan maalin kadib ayuuna kulankaasi dhici doonaa marka waxaa la saadaalinaya groupkan in bayr kuwaad ay kaga soo bixi karayaan marka kulankaasina kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa sidoo kaleeto waxaa jira kulamo kaleeto oo xiiso badan oo caawa jira sevilia oo kale b s v ay wada ciyaari doonaan sidoo kaleetona waxaynu arki doonaa caawa haddii ay badin karayaan kooxda kubadda cagta arsenal iyo lenis kole real madrid kulanka laakiin kulanka ugu weyn caawa jira waa kulanka real madrid weliba kooxda kubadda cagta napoli kulankan waxaa shakila gelinaya ciyaaryahaano oo muhiima napoli waynu arki doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta real madrid sanadkan laga doonayo in markaa meel fiican ay ka gaaraan tartanka xiisaha badan ee champions leaga guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijka sixiga nala kulanta